بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وغابر لفاعل المضموم عينا بضم وسطه المعلوم مضارع لفعل المكسور عينا بفتح وسطه المشهور وجهان في تحسبته الترحيل تعميم بإس يئس يبس تليه كذا تغيير طليق طبيق تحيم وفي مام ومي شذ انكسار مع وفي غور وثيق ورث ورك وعي ورث ورك وعي ورث ورث ورك ورع ورع مياه ورث ورك ورع وري كذا ولي وجد وقه وكم وعق أي عجلي مضاعف له كشل شللا وصب لجبر مل مللا culima waxaa inoo soo dhammaaday ficilka mujaradka a maadigiisii baa inoo soo dhammaaday mujaradka maadigiisii baa inoo dhammaaday mujaradku imise wasan buu lahaa mujaradku imise wasan buu lahaa yaa silmaan afartaa bal ii sheeg sheeg facala facila facula faclala imisaa hulaaثiya waa saddexdee imisaa rubaaciya afartaba tusaalayaal naga sii waa wasan afartaa aad ku dhawaaqday mawsuunkoogiina sii facalaa way mawsuunkeegii facala tusaale mawsuunkeen kii la wasnayey kharaja ficilana tusaale faculana tusaale faclala tusaale jazaaka allahu khayra wa shukra jaziila waad arkaysiin xaggan waxaan su-aasha aan weydiin doonaa inkastuuna ii muuqaninba nacam ardayga ugu dambeeya nacam ha dib ha eegin waa ardayganaan doonaya ninkan dhexaan doonaya a waxaad samaysaa bal hadda isyaro taag miaalku imisuu ahaa miaalku a ya may miaal miaal xaggaa nin ridwan la yidhah baa ku soo eegaya ridwan waad la qaadanaysaa adna miaalku imisuu ahaa ya ridwan nacam rag gaara la doonayaa culima haddaan ragoo maaha ridwan nacam miaal labadaa sheekh ee taagan un baan inay haye miaal imisu aha miaalku miaal shan waad dhodhoweyse kadaa waa lagaa diidaanu malaynayaa waraa way cumar mi cumar sheekh cumar wuxuu ihi sheekh cumar sheekh cumar soo dhawow soo dhawow maxaa tiri maxaa tiri cumarow waa eegaynaa insha allah raggu qaadaane <laughs> haye sheekh cumar misaalkii baa la rabaa waa fariid waa intaa e weeye waa lix weeyaan lixdaa uu misaalku yahay laba maxaa lahaa labana labana facula labada facala noo tusaale wajaba waa sax waa fadiiba wow kaga bugtaa eegna yasara waa caynkaa labada ficila haddaba tusaale sheekiina ha ee mithaalka adi laakiin ha waa wajabe iyo yasaro oo kale sida wow iyo iyo unbay sitaan kolley maxaa tidhi wejila waad saxan tahay wejila waa o eh, eh, ridwan adna labada facuulaa kuu soo socda wejila xabad baan kaa haya xabad baa kugu maqan haye ridwan haye labada facuula ya miaal miaalkii baa lagaa rabaa labadii miaalku li buu ahaaye lidii labadii facala waxa qaatay sheekh cumar labadii ficilana saaxiibka labadii ficilana adiga haye malaha way yaro adkaatay ma ina adkaatay baa la moodaa culimo ah, ah, ma magaca miaala aan magaca miaala magac in ka badan baaban ka rabaa inay sheegaane miaalkanun maahae magacyo kaluu lahaaba baabkuye aras buu lahaayo muctalulfa buu lahaayo miaal buu lahaayo waa la wada garanayaa isagaa soo jilciyeyba qofka yidhaha magacaygu cusub haye lama hayo miyaa waay maxamedow labada facuulo sheeg maxaa tihi darufa iyo karuma okay labaduba waa fuculo waa run laakiin maaha dee muctalulfa waa labaduba muctalulfa baan rabaa darufa iyo karuma waa laba fuculo oo saalima laakiin muctalulfa ama miaal ama aras baan rabaa waa isku midun intaasoo magac waduca waa ko yaquda jazaaka allahu labadii faculo ridwaana waa lagu qaatay ficilo oo hadaba muctalulfaabiliya ayaa keenaya sheekha xaajigaasi tuu u taagan yahay haya muse me muse kan ficilo oo muctalulfaabiliya aya ya isa iska fadhiista culim aynu bilaabano wagaabiru mudaaric mudaarica oo lifacula facula facula u sugnaaday faculihii almadmuumi la daminayey caynan caynka laga daminayey bidami wasdihi bertamihiisa damin la damiyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almacluumi macluumka ahaayee la yaqaanay sheekheenu wuxuu bilaabay inuu mudaaricii bilaabo ficiladii mujaradka ee afartaha markuu ka soo baxay mudaaricoogiibuu bilaabaya haddaba mudaarica uu bilaabayo rubaaciga wuu inaga rubaaciga mudaariciisa wuu inaga daayo oo faclala ma mudaaricaynayo keliya yuu mudaaricaynayaa markaa faculo iyo facilo iyo facala saddexda hulaahi unbuu mudaaricaynaya hulaaigoo qura oo saddex ah ayuu mudaaricaynaya mudaarica waxaynu baranay kitaabkii laamiyaha ahaa inuu saddex tallaabo mudaaricu leeyahay bal haddee aad u eega fududa mudaaric fududa waa saddex tallaabo oo qura ayaa mudaarica lagu qiimeeya xarafkiisa koobaad waxa laga dhigayo xurufu anaytu baa laga dhigaa oo hadda markaan darabe eego dee agga ka koobaad wuxuu noqonaya mudaarica amaye ama nuun amata ama hamso yadribu tadribu nadribu adribu xurufu anaytu xarafka koobaad waxa laga dhigayo waa tallaabo mudaarica lagaga hadlo waa ko xarafkaa koobaad waxa la xarakaynayo waa tallaabo labaadoo ficilka lagaga hadlo mudaarica lagaga hadlo qabla alaakhirka ficilka mudaaric waxa la xarakaynayo saddexdaa talaabo oo qura weeyaan mudaaricu haddaad laamiyaha mudaariciisii dib ugu noqotiin saddexdaa tallaabun baan kaga hadalnay soo intaa ilama socotiin haddaba mudaarican hadda aynu halkan ku sharxayne hulaasiga ah saddexdaa tallaabo tallaabo qura ayaan welibana ku sharxayaa labada tallaabo ee kale mudaarici noo soo socda ayaan ugu tegi doonaa maxaa ficilka hulaasiga ah bilowgiisa la yeelayaa taa kama hadlin kitaabkeenin hadda halkan xagga dambe u daayey xuruufu anaytu in lagu bilaabanayo kama hadlin xuruufu anaytuda maxaa la xarakayni oo tallaabada labaada taana kama hadlin keliya wuxuu ka hadlay qablaakhirka facala qablaakhirkeygu saw cayn ma aha faculana qablaakhirkeygu saw cayn ma aha ficilana qablaakhirkeygu saw cayn ma aha wuxuu ka hadlayaayo qura caynka qablaakhirka xarakadiisa haddaba markaan mudaarica gaadhno qablaakhirka xarakadiisa wixii aan ulaai ahayn unbaa laga hadli doonaa ulaaiga waan soo dhigana lagu odhan oo halkanaan ku dhiganay waa kii ina lahaa wa kasru ma qabla aakhiri mudaarici min dalbaabi dalbaabi waad arkayseen dalbaabi inay sheeka iyo inankiisi isku haysteen mayla socoteen hadda halkaa mudaaric baynu hadda bilaabaynaa hulaasiga u gaar ah saddex dhinac baa mudaarica laga sharxi jiraynu nidhi saddexdaasi waa saddexdee maxaa awelkiisa la yeeli shayga awelkiisa la yeelay maxaa la xarakayn qabla alaakhirka kuumiduni ka dambeeya maxaa la xarakayn saddexdaasaa mudaaric lagaga hadlaa laakiin sheekheenu halkan muxuu kaga hadlayaa oo qura baynu nidhi qablalaakhirka oo qurun kaga hadlayaa laakiin awelka maxaa la yeeli iyo kaa awelka maxaa la xarakayn mudaarica dambe ayay inoogu imani facula haddaba waxay ku timid culima yafculu facula maxay ku timid yafculu yafculu markaan idhaa yafculu maxaynu daminay yafculu markaan idhaa qablalaakhirkii oo caynka ah waan damiyey waad arkaysaa yafculu inaan caynka daminayo yafculu caynkii baan damiyey haddaba facula markay yafculu ku imanayso shardi ma jiro shaadna ma jiro shardi ma jiro baynu nidhi loo shardiyayaa shaadna ma jiro ka shaadoobay facula waa ducaqabtee yafculu unku keena haddii faculaba uu yahay yafculu ku sarjar waa inaad fa'da reebta ood cayinka goda laamkana naxwaad u dayni ama wa la jasmiyo haddii wax jasmiya ka hormaro ha la nasbiyo haddii wax nasbiya ka hormaro ha la rafciyo haddii uu khaali mujarad uu yaho wax rafciyo wax nasbiyaba uu ka maran yahay tajarudka darteed karuma maxaan ku mudaariceeyaa karuma karuma sharaf buu yeeshay karuma sharaf buu yeeshay maxaan idhaa yakramu ma idhaa yakramu alla waa khalade yakramu waa khalade oo maxaa khaldamay yakramu caynka maxaanu kor dhigay yakramu karumo caynku saw rada maaha yakra maxaanu dhig man caynka godo haddaa malaha waa yakrimu alla waan fahmay waa yukrimu yukrimu may waa khalad iyaduna yukrimu markaan leeyahay maxaan ra'du waa cayna u kasriyey xarfalmudaaracadan horena waa la fadxinuun ile waa hulaafiye caynkana waa la damin uun ar maxaan idhaha karumo mudaariciga yakrumu sahulo maxaan idhaha haddaba yashul eeg sahulo fa'diime siinka waa in siinkaasi uu reebnaadaa sahula caynkii me sahula caynkii me waa inay hadaasi godnaataa marka mudaarica sahula laamkii me laamka dambe sooma sahula laamka sow maaha naxwaa loo daynaya ama god ama kordhig ama maxaanku idhaa reeb naxwaa ku shuqulleh sahula maxaan idhaha mudaariceega yashulu sacuba maxaan idhaha adaba mudaarica sacuba yascubu sharuufo maxaan idhahdaa yashrufu xasuna maxaan idhaahdaa yaxsunu waa saalimkii saalimse umaynaan ka sheekaynin saalimku muxuu ahaa imise shardi buu lahaa saddex shardi yaa garanaya saddexda shardi ee saalimka shalay aanu sheegnay inuuna xarfu cille ku jirin wow iyo yatoona inuuna shadna ku jirin inayna hamsana ku jirin saalimku waa saddexdaa shardi shayga laga helo shaygu inuuna xarfu cillo wadan hamsana wadan shadna wadan bal karuma eg karuma xarfucile may wadataa ya ma wadato halka fada halka caynka halka laamka toona xarfucile ma yaal haddaa karuma hamse ma wadataa jawaabtu waa maya hamsena ma wadato waayo karumide hamseba kuma jiro haddaa karuma shad ma wadataa mee shadna ma wadato waxa xarfucilaha wata muctal baa la odhan wixii shadka un watana mudaacaf baa la odhan wixii hamsaha watana mahmuus baa la odhan waad iska aragtaa alla fududa haddaba bal aynu u baxno xaggaa iyo mahmuuskii aan tusaalayno asula hadday facula fada ay hamse ku wadato waa asula asula asal buu noqday mudaariceeya asula maxaynu asula yaasulu bal haddaba aanu gudbo xaggaa iyo mudaacafkeegii aanu gudbo xabad qura ayaa af carabigaba mudaacafka facuulo lagu arkay hal xabo oo qura xabad labaadba male haba daalin xabadaasina waa laba laba caqli buu yeeshay laba qur ma ku aragteen yaa uli albaab albaab waa labaday ka timid laba ayay ka timid haddaba laba caqli buu yeeshay xabadaasaa faculo ahe inoo mudaariceeya laba yalubu yalubu e halkaa isbedel yar baa yimid yafculidii away fadii reebnayd caynkii godnaa yalubu war yalubu asalkeega sheega waa inaad yalubu eeg waxa isku shadan cayn iyo laame labada isku shadan ad kala saartaan laba bo-ood waa inaad isdabagelisaa maxaan idhaahdaa yalbubu waa ka yalbubu hadda yafcuulu tahay yalbubu marka la yidhaa labada bo-oodee dambe ayaa la doonaya in laysku idqaamo idqaamkuna qaaciduu leeyahay odhanaysa koobaadkuna waa inuu reeban yahay labada laysku idqaamaya ka koobaad waa inuu reeban yahay ka lagu idqaamayana waa inuu xarakaysan yahay yalbubu hadda labadii bo-oodba way xarakaysan yihiin idqaamku wuxuu suurtagal noqonayaa oo qura yalbubu idqaamku wuxuu suurtagal noqonayaa oo qura marka ba'da hore demadeeda la naqliyo ee la reebadee haddaba waa inaan ba'da hore oo caynka ah ilan yelbubu fadi mee baa lag odhan yelbubu yelbubu awey fadi ya hore waa saa'id yelbubu awey fadi laamka awey yelbubu caynkii ba'da hore awey yelbubu laamkii ba'da dambe labada ood baa laysku idqaamayaa caynki iyo laamkaa laysku idqaamayaa haddaba waa in caynka oo bada horaa damadeeda laamka la keenaa oo fadii reebnayd ahayd waa in bada kolkaa caynka ah ay reebni qaadataa ylub iyo bu bay noqon ylub bu ylub bada hore reeb ylub bu tii dambena god ylub iyo bu bay noqotay ylub iyo bu ylub bu markaa tiaa naql xarakaan sameye nuqilat xarakatu lcayni ila lfaal liyataata idqaam caynka xarakadiisii ayaan fada geeyey si idqaamku meesha suurtagal u noqdo qaacidatulidqaam baa barta haddaba soo fadhiisatay qaacidadii idqaamku maxay ahayd qaacidada idqaamku maxay ahayd ida اجtamaca xarfaani mutajaanisaani bacda faai ficli wa sabaqa axaduhumaa bisukuun udqima alأwalu fi haani waxba intaasi waa carabiya af soomaali aan kaaga dhigo ilayn haddaadan xataa carabiga garanayn ood soomaaligeegii garanaysa fariid baa tahaye waxa weeye laba xaraf oo isku nooci hadday kulmaan waa labadan ba-ood ka horena uu reebanyahay ka dambena uu xarakaysan yahay warka reeban dhex geli baan ku idhi ka xarakaysan hal xarafun iskaga dhig warni maxaa lagu falay talo idqaamka maa faa'iidatu lidqaam idqaamka faa'iidadiisu waa maxay eeg yalbubu carabkaaga ayaa daalaya yalbubu carabkaagaa daalaya naftaa karaahiyeysanaysa moraaljab baa kugu imanaya labadan bo markaad ku hadasho oo maxaa sababay yalbubu maxaa sababay waxaa sababay war carabkaagani wuu socdaaye oo xaraf markuu ku hadlo inuu dhaafo xaraf kale ku hadluu jecel yahaye markaad ba ku hadasho inuu ba haddana mar labaad ku hadlo waa nin musaafir oo socdoo halkuu lugta ka qaaday lugti cagti ku celiyey ma jeceshay markaad tallaabsanayso markaad tallaabsato inaad horey usii qaado ma jeclid ka waran waxaad ka waranta halkaad lugta ka qaaday adaad ku celiso miyaadan daalaynin horta ma daalaysaa carabkaagu markuu ba taabto andhaafa buu kuleeyahay aaway haddaba kii kale lagu daalay haddii kale wuxuu moodaya halkii uu lugta ka qaaday inuu in lagu soo celiye war haddaba hal xarafan iskaga dhigno si ay naftu u yar isku shed xaraf qura iskaga soo qaad yelubu yelubu imise iclaalba ardayay ku jira yelubu imise iclaal baa ku jira yelubu imise iclaal baa ku jira laba iclaal baa yelubu ku jira yelubu laba iclaal labada iclaal waa labadee waa caynka xarakadiisii in fa'da loo naqliyey ko iyo in laysku idqaamay caynkii iyo laamkii labadaa iclaal yeelubo bal muctalulfii anu imaado waduca maxaan ku mudaariceeyaa waduca waa inad dee waduca fada reebta awi ah, fadii wowga wow reeban waa inaad ku hadasha ardayda qaar baa dhawaaqu si kale ula yar egaada markaasay ka baqaan waduca haye maxaan odhanay waduca yowducu yowducu waa yafculuun wowganun baa si kale u yar dhawaaqiisu noqdaye meel kale wax kale hamoodin yawducu haye yawducu iclaalba kuma dhicin waa xarfu cilun baa galay waxaad ii sheegtaa iyadoo muctalufai bilyaa ya-da iyaday fa tahay facula maxay ahaan jirtay yaquda yaquda yafculu ku keena yaquda yafculu ku keena eeg ya-dan waa in la reeba oo ya kale laga horreysiiyaa ilan ya-dani waa fadiye yaquda ya-dii kale xarfulmudaaracada ka horreysiye yaay qudu labadan yo-ooda isku reeban bay ardayda qaarkood la yaro yaabaan hala yaabin de waa fadii ilayn midiye yaay qudu war bal muctalulcaynkana aan eegno muxuu ahaa muctalulcaynku muctalulcaynka facuuli muxuu ahaa daala daala maxaan idhaahdaa yatulu yatulu yatulu asalkeega sheega yafculu ku sarjana yawulu yawulu yawulu hadday yafculu tahay yawulu yafculu weeyi maxaan odhanayaa haddaba yawuludan waxaan odhanayaa naqli baa la sameeyey caynka xarakadiisii ayaa loo naqliyey halkee fada yaad wowgani eeg wowgani waa xaraf buka xarakaduna waa sahay dadani waa xaraf waa nin caafimaad qabo oo kale waa qof fayow oo kale haddii adigu adi aan kuu dhiibe hadday wada safraan nin buka iyo nin fayoobi oo sahay yaroo ka dhaxaysana ay sidaan kee sahayda qaada maka buka mise ka fayow ka fayow baa qaada soo maaha sahayda yadulu markaan idhag hadaba ah, da'dani waa waa kii fayoobaa wowganina waa kii bukay reebniinku waa waa ziirooyo waa wax maran xarakaduna waa sahay xarakada iminka sida yadulu marka la yidhaah kii xanuunsanayey baa sida war xarakada laga nasiye e ka xanuunsanaya looma dhiibe kafeeyow aynuu dhiibno dee godaalka wowga saaran da'da inoo keena ilin dad waa kii fayoobaaye yadulu alla fududa yadulu iclaalka dhacay waa maxay culima iclaalka dhacay sheega bal iclaalka dhacay maxaa la yidhaahdaa naqlulxaraka la bes wax kaloo dhacay ma jiro waxaynu uga gudbaynaa haddana muctalulcayni bilya ihaa bay ahaydoo waa lamidun yaduulun bay la iclaal tahay muctalulaamkii aanu gudbo labadiisii saruwa saruwa wow buu ku bukay saruwa sharaf buu yeeshay wey saruwa maxaan odhanayaa saruwa yasru baan odhan yasru yasru markaan idhaa naxwuu wuxuu odhan jiray xarfu damaa la qadaray muctal bilwaw yadcuu oo kale waa ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafci dama muqadara baynu ohan jir maxaa loo qadaray haddaad arkaysaa wixii loo qadaray waa sarfiga yasruu asalkeega laamka oo wowga agod maxaynu nidhahnaa yasruwu yasruwu yadcuu asalkeegu muxuu ah yadcuwu inkasta yadcuu facaalo tahay de iyadu yasruwu yasruwuda naxwu wuxuu leeyahay xarfu ciluhu hadduu baal maro fatxu unbaa loo ogol yahay hadduu damo qaato waa in damada laga tuuraayo reebniin loogu bedelaa ysrubu إida tadarafa xarfu اcila falaa yaqbal اxarakata ila اfatxa war ysrudi maxaan idhahdaa dee tuuraun xadfu xarakati laamun sameeya ysru iclaalka dhacay waa maay war iclaalka dhacay waa maay ysru xadfu xarakati laam nahuw yabuu ku bukaa nahuwa yabuu ku bukaa nahuwa laamkuu ka bukaayo yabuu ku bukaa oo tana yaabehe nahuwa muxuu ku bukaa baan idhi war yaabe nahuwa sawka wow ku dhamaada warwowgani waa aragtida ninka indhaha gaaban unbaa wow moodaye ragga indhaha dhaadheer ee luqawiyiinta ah raggii de ku tilmaamayey imaamu shaafici bu soo maaha ummadda jinkeega jinku wayna arkaayo ma aragna sow maaha wuxuu ihi man araada an yakuuna jiniya haadihi اlumma imaamu shaafici buu ahaa ninka doonaya inuu noqdo ummaddan jinkeega falyatacalam culuum alcarabiya culuumta carabiguna ha arko ha barto fainahu yubsiru ma yubsiruun wax ayna dadku arkayn buu arki doonaaye ma arkaysaa hadda nahuwa anigu ya baan ku leeyahay ayuu ku bukaa waa ya waa nahuwa wowgani wow ma ahayn ya buu ahaa kolka qofka indhaha dhaadheer baa fahmaya oo waa wow eyada xaggeen ka keenay waxaan ka keenay masder la yidhaa ayaan aragnay wadaaka fiika nuhyatin gabay bay ku jirtayba wadaaka he fiika nuhyatin halkaasi waxay tilmaantay inahuwadani wowgani inuu ye ahaabay tilmaantay oo nahuye u ahaa ka haddaba masder gabaygaa masderkaa inooga jiro nuhye la yidhaah qur-aanka imika ulinuha waad ku aragteen ulinuha nahuwa caqli buu yeeshay wey waa laba oo kaluun ulinuha kuwa caqliga lahaa ama dhugta lahaa ama dareenka lahaa nuha kolkaa waa nahuya ayuu asalku ahaa nahuye marka la yidhaah waxa af carabiga way adag tahay ya inay dama ka horeyso nahuya yada ugu dambaysa maxaa ka horeysa culimo nahuya yada u dambaysa maxaa ka horeysa damo kol hadday yadaa damaba ka horeyso dee wow iigu bedel maxaan idhaha nahuya nahuwa baan odhanaya bes wahaakada wakaabirun mudaaric ereyga kaabir ihi ereyga kaabir ani kayga haabit buuba qorayaabe wakaabirun mudaaric ereygaa kaabir ah aabir waa asmaada asmaaulabdaadka loo yaqaan wax iyo wax soo socda labadaba uu ku dhacaa amsil aabiru baa amsil aabiru amsil aabiru waa shalaydii tagtay aabiru mar waa daahib marna waa maakif ama haabit waaabiru mudaaric waa mid soo socda mustaqbala mudaarica oo lifaula facule u sugnaaday wgaabiru mudaaric lifacula mudaaricaasoo lifacula facule u sugnaaday faculihii almadmuumi la daminayey caynan caynka laga daminayey faculaha caynka ka damisan mudaariciisu bidami wasdihi barhtankiisoo la damiyo ayuu ku sugnaaday barhtanka inoo damiya wasadkii almacluumi la yaqaanay oo talo waa maxay macluumkani waa maxay halkan halkan kusoo baranay almacluum maadigii baan kusoo baranay almacluum damatuhu maadigii baynu kusoo baranay facula in cayn wasadkiisa la damin jiray sheekeenu haddaba haabirun waa mubtade waa nakiro lifacula jaariya majruurka ayaa sifa un ah jaariya majruurka ayaa lagu sifeeyey wa lifacula waad ila socotaa waa lagu sifeeyey faculadani sideeda ficil maanta maaha laam baa galay laamkan xarafka jaarihi ismi unbuu galaayo facula maanta waa ismi qasdulafdi baa ku dhacay ismigani waa calam welibana maanta facula waa calam waa macrifo waxaad ku garatay facula inay calam tahay sifadeeda ayaa almadmuume albaa lagugu daray ilan sifadu mawsuufkay ku waafaqdaa xagga macrifada iyo nakiranimadaba almadmuumi waa sifo faculadana laga sifeeyey majruur baa laga dhigay ilan faculadaba waa waa xarakadii baa qadarane almadmuumi caynan waa tamyiiz caynan waa maxay tamyiiz weeye bidami wasdihi bidami jaar iyo majruurkaasi waa khabar ayuu dhacay jaar badu waa xaraf jaar damina waa ismi majruura damidaasaa mudaafa wasdina waa mudaafun ilayhi wasdibaa mudaafa hadaa mudaafun ilayhiya almacluumi waa sifo wasadka la tilmaamayo wasadkii la ogaa damaha lagu ogaa welibana beyka waad aragtaa wakaabirun waa ismi faacil oo faacil ku yimid lfacule iska dhaaf waa facule almadmuumi waa ismi mafcuul oo muxuu ku yimid almadmuum wasankiisa ayaa sheegaya almadmuum almafcuul weeyi caynan waa faclana iska daa caynka iska badaa bidami egbadani waa xarafa iskaga tag dami yaa wasankiisa sheegaya dami dami yaa sheegaya waa faclun eg dam iyo mun buu kala ahaa damun waayo waa masderkii dee faclun aynu odhan jirna wasti yaa wasanka sheegaya wasti facli hadu waa damiir iska almacluum yaa wasinka sheegaya macluum yaa macluum mafcuul laba xaraf oo saa'ida ku jira asha marka laga tago miimka iyo wowga macluum miimka iyo wowga unbaa saa'ida waayo mafcuul markaan idhaa caynkan fa ka dhigaya caynka maf waan laamkaa godanna cayn baan ka dhigay mafcuu miimka u dambeeyana laam baan ka dhigay mafcuulin ma arkaysaa wowga sidiisaan saa'id uga dhigay miimkana sidiisaan saa'id uga dhigay waa mafcuul waa madmuum oo kale waaabiru mudaaric mudaarica oo lifacula facule u sugnaaday faculihii almadmuumi la daminayey caynan caynka laga daminayey bidami wasdihi bertamihiisa damin la damiyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almacluumi la yaqaanay welibana shaadna male shardina male shaad iyo shardi toona ma jiraan mudaaricun mudaaric mudaarica oo lifacile u sugnaaday ficilihii almaksuuri la kasrinayey caynan caynka laga kasrinayey bifatxi wasطihi bertamihiisa fatxo la fadxiyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almashhuuri la shuhreeyey ee caanka ahaa wuxuu ku ihi ficilka facilaa ah markaad mudaaricaynaysid qablal inoo fadxi caynka fadxi maxaan ku keenaynaa ficila haddaba mudaariceega maxaan culima ku keenaynaa ficilo mudaariceega yafcalu ficilo maxaan ku keenaa halkii kasrisnaan jirtae caynka ahayd waa inaan fadxiyaa calimo mudaarice markaa yaclamu hamse ku mudaarice aclamu nuun ku mudaarice naclamu ta ku mudaarice taclamu xamido mudaarice xamida yaxmedu hamse ku mudaarice axmedu nuun ku mudaarice naxmedu ta ku mudaarice taxmedu naxmedu haddaba khudabadeennu ha iska ilaaliyaan in alxamda lilaahi naxmuduhu markay leeyihiin naxmudu waa khaa maxaa loo baahnaa naxmududa naxmadu dee halkii kasrisnayde caynka ahayd xamida miimka ayaa cayn ah halka kasrisan maadi markay tahay waa xamida miimka xamida miimka waa in la fadxiya xilliga mudaarica yaxmadu naxmadu taxmadu axmadu baad odhan axmadu magacan axmed hilen waa ficil mudaaricba oo ficile ka yimid haddaba ficila qiyaaskeega ayaa fadxaha ah oo yafcalu ah boqolkiiba sagaashan haddaynan sagaaliyo sagaashan odhan saasay ku imanaysaa yafcalu ayay ficila ku iman waa qiyaaskii qiyaas ahaan baa yafcalu lagu keenaya shardi ay leedahay facila ma jirto oo lagu odhanayo shardi markii sidaa iyo sidaa ay noqoto ayay yafcalu ku iman ma jiro wax shardiihi haba yaraadee shardi loo xidhayaa ma jiro shaad ka shaadoobayna shan iyo labaatan kelmadood baa jira shan iyo labaatan kelmadood ayaa culima shaad noqday oo kelmaddaa ka shaadoobay labiyo toban waa dulwajayn oo qiyaaska yafcalu ana way ku iman kasro caynka la kasriyo yafcilu ana way ku iman labiyo toban saddex iyo tobanna waa shaad maxdiya oo kasro mooyaane wax kale kuma imanayaan yafcilu mooye wax kale kuma imanayaan mudaaricun mudaaric mudaarica oo lificila ficilo u sugnaaday ficilihii almaksuuri la kasrinayey caynan caynka laga kasrinayey bifatxi wasdihi barhtamihiisa fatxo la fatxiyo ayuu ku sugnaaday barhtamihii almashhuuri la shuhreeyey war waa la wada yaqaanaa dee ma cid baan garanayn ficilo buu ku yihi wasadkeega haddaba u fiirso ardayow mudaaricun waa mubtade waana nakiro lificila jaar iyo majruurkaasaa musawiq u ah jaar iyo majruurkaasi waa nacti mudaarica laga nactiyaynayo lifacila laamku waa xaraf jaar ficila hadday ficil ahaan jirtay maanta qasdu lafdi baa ku dhaco ismi bay noqotay lifacila almaksuurina waynu sifaynay oo waa sifo ereyga almaksuuri ah ficilada ayaa lagu sifeeyey lificila almaksuuri caynanna waa tamyiiz bifatxi waa jaar iyo majruur badu waa xaraf jaar fatxina waa ismi majruur jaar iyo majruurkaasi khabarkii mudaarica weeyi fatxi waa mudaaf oo wasdi baa mudaafun ilayhiya wasdiguna waa mudaaf oo hadaa ayaa mudaafun ilayhiya almashhuuri waa sifo wasadka laga sifaynayo bal haddaba aynu dib ugu noqono wasanada ilinkaasi icraabkii naxwuhu ahaaye kii sarfigaa loo baahan yihi mudaaricun hal nin baynu u daynaynaa sheekh cumar weey xaaji cumarow bal mudaaricun wasankaa eeg isku day inaad hesho wasan ahaan wuxuu noqonayo mudaaricun kolley siyaadaa ku jirta siyaadada ku jirtaa maxay noqonaysaa ereygunbaa la yaro rogrogaayo waa kuusoo baxaysaa waa fa iyo cayn iyo laam unbaad raadinaysaa markaaba waad heli fa iyo cayn iyo laam waxaan saddexdaa ahayna siyaadunbaad ula dhaqmi inaan sheegay baa la moodaaba mise waan sigay haye sheekh cumar maxaa tidhi waad saxanta aan umalaynaya imaqashii ha waa mufaacilun dee waad saxan tahay mufaacilu labada xaraf ee saa'idkii waa labadee laba xaraf baa hadda saa'idoo sidooda u qaadatay kani mid waa miimka kow midna waa alifkaadha eeg daadkan fa baad ka dhigtoo mufaa waa adiga yidhi eeg raadana cayn baad ka dhigtoo mufaaci waa adiga yidhi ci waa adiga caynka kasirleen ra'da kasrirsane mufaacilun waa mufaacilun hadda ereygan mudaaricunihi waa ismi faaciloo ficil faacala la yidhahdo masiida ka yimid mufaacilun baa la yidhahdaa waa daaraca buu ficilku daaraca daaracadii ma garanaysaa faacala jaahada maxaan odhan jirnay jaahada ismiga faacil jaahada maxaan ku odhan jirnay mujaahid dee daaracana maxaad odhan mudaaric iyo mujaahid waa isku wasan dee waa mufaacilun faacaloo dhan baa saasa ah. faacala oo dhan mudaaric waa faa mufaacil wey lificila iska dhaaf waa ficila almaksuur baynu nidhi ereyga almaksuur ah maksuur maxamed yana nacam maxamed iyo saaxiib albiaana maksuur waa mafcuul imise xaraf baa saa'ida labada xaraf waa labadee wowgiyo miimka maksuur ficilkiisu facalabuba iska ahaa kasara ah ma insha allah caynan iska dhaaf bifatxi ereyga fatxi ah ayaa la doonayaa wasankiisa inaynu sheegno fatxi yaasiin nacam fatxi waa facli weeyi fatxi ziyaada kuma jirta ma ogtahay waaba facliba ficilku fataxa buu ahaan jiray fataxa kolkaa facli haddii loogu dhawaaqo waa masder kitaabkeenu halkuu ku sheegay maxamed cilmi bifatxi kitaabkeeni laamiyu halku ku sheegay ii sheeg wasankaa bifatxiya ha fatxi facli halku kitaabka ku sheegay baan rabaa facli bifatxi haye maxamed cabdilwahaab faclun maqiis lmucadda wlfucuulu ligayrihi siwa ficli sawtin dalfucaala jala mudaaricun maxamed cabdiwahaab halku kitaabkeeni laamiyu ku sheegay sheeg mudaaricun jucila haye miimun tudamu miimkaari xataa damahasita waka haye iiri soco almaksuur halkuu kitaabkeenu ku sheegay wasankiisa ii sheeg almaksuur laamiyihii ilan kitaabka haddii la xifdiyo faa'iidadiisu bayd bayd baad usoo qaadan kartaay almaksuur ha bilmafcuuli eg waxaa weye bilmafcuuli mutazinan jazaaka allaahu khayra faxina waa wai ereygaa wai waa acli wey wai waa acli almashhuurna waa mafcuul weeyi arintana way naga dhamaystiran tahay mudaaricun mudaaric mudaarica oo lificilo u sugnaaday ficilihii almaksuuri la kasrinayey caynan laga kasrinayey bifatxi wasdihi bertamihiisa fatxo la fadxiyo ayuu ku sugnaaday wasadkii almashhuuri la shuhreeyey waa wasad mashhuura oo la shuhreeyey buu ihi sheekhu halkaasaynu kaga baxnay ficila maxaynu nihi mudaariceegu muxuu ku imanayaa baynu nidhi ficila yafcalu shardi ma loo shardiyayo ma jiro shardi shardi ma jiro culimo facilana shardi male ficilana shardi male shaad ma jiraa hadaba ficila ay leedahay nacam imise wasan baa shaadoobay shan iyo labaatan labay u qaybsameen qaar shaadnimada qiyaaskiiba u weheliya oo waa laba wajiine markaa doontana qiyaas ku keen markaa doontana shaad ku keen qiyaasku waa yafcalu shaadkuna ma yafculuba mise waa yafcilu yafcilu wey yafcilu yafcalu iyo yafcilu bay ku wada iman waa imisaynu nidhi labiyo toban labiyo toban ficil baa shaad a dulwajayna shaadka maxdiga ihina waa imisaynu nidhi saddex iyo tobanna waa shaad maxdiya weeye wajhaani laba weji ayaa fii taxsib taxsib dhexdeeda ahaaday taxsib laba weji ku sugan taxsibtani waa xasiba xasiba markaad mudaaricaynayso laba weji kuugu iman xasiba midi waa yafcalu midina waa yafcilu war ka dhiga dee yafcalu ka dhiga yaxsabu haddana yafcilu ka dhiga yaxsibu eeg tabu hadda ku bilowdaye taxsibudan hadda qorani mashaad baa mise waa qiyaas taxsib shaad maxaa lagu ogaaday siinka kasrisan ila siinkaa caynka iihe taxsib waa shaadkii haddii qiyaas la rabo see lo odhan lahaa siinkaa la fadxin lahaa oo maxaa lo odhan lahaa taxsab xasiba wuu maleeyey ama wuu ogaaday waxaynu ku keeni taxsibu ama taxsabu labadaa weji o waana saalin bay ka socotaa iyadu tahil bu ina yidhi ereyga tahil ana soo qaado oo laba weji bay leedahay tahil haddaba tahil ficilkeega aynu dib ugu noqone waa wehila ficilka wehila ah wehila maxaynu ku keennaa culima wehila wehila wuu argagaxay eg waa miaal oo muctalulfaai bilwaawi weeye wehila wuu argagaxay maxaynu nidhahnaa wehila qiyaaska yafcalu ka dhiga yowhalu weeye qiyaaskii yowhalu yowhalu wuu argagaxayaa yowhalu shaadkana maxaynu nidhaahnaa eeg yowhilu markaad tidhaa wowgii baa la jari doonaa wowgaasi laba cadow buu leeyahay wowga yowhilu ku jira laba cadow waxaa la yidhi haddii wowga xarafka ka dambeeyaa uu kasro qaato kasra laazima ka ka horeeyaana uu qaato maxay ka ka horeeyaana uu qaato baynu nidhi ya fadxisan uu noqdo ya fadxisan haddii uu noqdo saasaynu ula dhaqmaynaa bal hadda u fiirso maxaynu qaadanay culimo wehila wuu argagaxay maxaynu odhanaynaa wehila kow yowhalu waa qiyaaskii ka kalena maxaynu ugu dhawaaqnaa yehiluna waa yehilu waa shaadkii wa yehilu haddaba yehilu asalka eg yehilu waa yacilu hadda wasanka sheeg hadii la yehilu yehilu maxaad odhan yehilu maxaad odhan yacilu waayo fa baan joogin de dee fa'daan joogin adna ka tag ile ficilku wahile buu ahayo fadu fadu wow bay ahayd hadda yahilu markaan idha wow muu joogaa meesha dee waa fa xadfane cayn iyo laan baa soo hadhiyo ya saaida yacilu dhe dee markaa yacilu yahilu yacilu fadii baa la xadfay oo yawhilu buu asalku ahaa waa wowgaa loo xadfay haddii wowga aya xarfulmudaarac fadxisani uu ka horeeyo xaraf kasrisan kasre laazimiihina uu ka dambeeyo waa laba cadow ee wowga hala xadfo maxaan ku uhi laba shardi bay ka ka dambeeyo wowda oo kasro sita iyo ka ka horeeyo xarfulmudaaric fadxisana hadda qiyaaska wehilo maxaan idhi yowhalu maxaan wowga u xadfi yowhalu markaan le qiyaaska kas ka dambeeyey baan kasrisnayn oo fadxo qaatay waxaa la rabaa wowga kaka dambeeyaana inuu kasro sito ka ka horeeyaana xarfulmudaaric fadxisan inuu yahay baa loo baahan yahay warku inuu waadix yahay ila tahay wajhaani laba weji ayaa fii taxsib taxsib dhexdeeda ahaaday taxsib laba weji baa ku sugan tahil dhexdeeda ahaaday tahil laba weji ku sugan tahil laba weji ayaa ku sugan tahil labada weji ee ku sugan waa qiyaaskii yowhalu iyo yahilu wahila wuu argagaxay weeyi ama wuu fulayoobay weeyi taxir taxir dhexdeedana laba weji baa ku sugan taxir ficilkan taxir amaadigiisa marka la raadinayo waa waxira waxira waxira wuu gubtay cadho ayuu gubtay waxira waxiraha la mudaariceeyo marna yafcaluha lagu keeno marna yafciluha lagu keeno waxiro maxaynu nidhahnaa mar yafcalu oo maxay ah yowxaru baynu odhan yowxaru marna maxaynu odhan waxira shaad ha lagu keeno wowgii waa la xadfayaane laba cado buu dhex dhici doonaaye yaxiru hadda taxirudan qorani ma qiyaas baa mise waa shaad shaad baa hadda inoo qoran waxira wuu ololay weeyi ama wuu gubtay halka aniga wiiga xadfidka taka dambayse waa maxay maxaa qoran ya may tancim waa ina tidhaahdiin maxaa tidha halkaa wiiga xadfe maxaa tidhahdeen ya taxirta tancim baa ka horreysay ha shukran hadda halkuu inay xadfan yihiin un baan fahmey halkuu ka xadfan yahanan garanayne waa tancim baa ka horreysa dehilta tancim baa ka horreysa tancim tancimtu waa saalim o buu ficilku ahaa nacima wuu raaxaystay wuu nimcaystay nacima wuu nimcaystay ficilka nacima ah laba weji buu leeyahay mudaaric ahaan nacima kitaabkan waa laga fiican kitaabka inoo tarqiimka kale sow ma arkaysiin arday kan inaga daaya waayo waad arkaysiin durtaba aniga waxbaa iga xadfan kolka kan raqam kale kii bilaa raqamka ahaa haba far xumaadee kan bilaa raqamka abaa ah la qaatay kaasaa ka saxan kaa bilaa raqamkaa ah sow arkaysiin kaasaa ka saxan ereyga tancim eh, nacime buu ka yimid nacima nacima wuu raaxaystay ama wuu nimcaystay nacimo maxaynu nidhaahnaa nacima ficilku nacimo markuu yahay nacimo waxaynu odhan mar yafcaluha lagu keeno maxaan idhaha nacima yancamu waa qiyaaskii marna yafciluha lagu keeno yancimu waxba ma xadfana ila waa saalime nacima waa saalim oo inay saalim tahay maxaan ku gartay nacima nacima inay saalim tahay maxaan ku gartay dee saddexdii shardi umaan ka baadhay saddexda shardi maxay ahaayeen inuuna xarfu cillo wadan dee nacima xarfu cillo ma wato inuuna shad wadan dee shad ma wadato inuuna hamse wadan dee mahmuus ma aha waa saalim haddaba tancim hadda tancimta inoo qoran ma qiyaas dhamise waa shaad waa shaad weeye tancim tanca maaha waa tancim taxirna waynu sheegnay bais wuu baasa baisa wuu baasaystay ayaa laba wejile baisa baisa maxaynu nidhahnaa culima baisa waa mahmuus ma la socotaa baisa hamsualku kaga jira ma arkaysaa caynku kaga jiraa baisa baisa maxaynu nidhahnaa haddaba culimay mar yabasu baynu odhan marna yabisu baynu odhan yabasu iyo yabisu yaisna way quusteen dumarkii yaisna yaisna way quusteen yaisna markaan keenayo waa yaisa yaisa haddaba horta ko waa muctalo yada aen ah fadiiba ayaa yaa yaisa saw fadii ya ma aha waana mahmuusoo caynkiiba hamseah labadaa magac hadday kulmaan ficilka ma muctal baa la odhan mise mahmuus baa la odhan muctal baa la odhan xarfu cilaha awood badan kolka hadda yaisa waxaad odhanaysaa mahmuus odhan maysida muctalun baad odhan yaisa sida inoo muuqato ficilka yaisa ah, yaisa laba weji buu leeyahay yafcalu in lagu keeno la yidhaah yayasu waa qiyaaski iyo yafcilu in lagu keeno la yidhaahdo yayisu hadda kitaabkeenu yayis eh, yaisna buu yidhi so maaha yaisna hadda waa maadi weeyi yaisna maadi buu kitaabkeenu keenay nuunkana waa nuunaniswa beydku ku buuxsaday yaisna way quusteen dumarkii kolkaa yayasu dhe laba iyo ood baa isku xigaya fadii baa ya xarfulmudaaracaduna ya kale keensan yayasu iyo yayisu yabisa wuu qalalay laba weji baa ku iman yabisa wuu qalalay yafcalu iyo yafcilu maxaan idhaahdaa yabisa yaybasu waan odhan wuu qalalayaa maxay kalaan odhan yaybisuna waan odhan wuu qalalaya yaybisu iyo yaybasu telih ereyga telih ihi waa mudaaric wuxuuna ka yimid weliha ayuu ka yimid weliha wuu mamanaaday weliha wuu mamanaaday weliha maxaan culima ku keennaa mar yafcalu oo maxaan idhaahdaa eeg maxaan idhahdaa weliha maxaan idhahdaa yowlahu baan odhan waa qiyaaskii wowga waa la daynay ilan kasradii ka dambaysaan jirin shaadkana maxaan idhaahdaa yelihu baan odhan yelihu wuu mamanaanaya kadaa kan waxaa lamida tair aniga tair buu qoray kaygii kaii hore tair tair maaha waa tair tair weeyi tair baa la rabaa culimo tair in aynan ka dhigno wey tair tairtani wuu ololey weyaano waa waira ficilku waira buu ahaa waira waira culima haddaba ficilka markaan waira ka dhigo waira markaan ka dhigo waira mayla socotiin waira markaan idhaa waira waira wuu huray ama wuu ololey maxaan odhanayaa waira qiyaasku waa yowqaru shaadkuna yakiru fadii baa xadfan haddaba yakiru haye imika tadiruba inoo qorana maqiyaasba mise waa shaad maqiyaasba mise waa shaad waa shaad wey sawkan qaynka la kasriyey hadday qiyaas tahay fadiina waa la soo celin lahaa wowga ah qaynkana waa la fadin laha tawqaru baa laodhan lahaa waqira wuu horay weeye taliq taliq ayaa laba weji ay ku sugan yihiin taliq taliq afkay gelinaysaa baad odhanaysaa ayyadii oo kale ila ficilka aygaa loo isticmaala inta badane aygu waa markuu dhadig yahay baad taliiqa odhanaysaa taliq eyadii baa afka gelinaysaa taliq haddaba taliqu weliqa buu ka yimid weliqa waa muctalulfaai bilwaawi weliqa afkuu geliyey maxaynu odhan weliqa laamiyuhu wuu ka tegey saddexdaa erey saddexda erey laamiyuhu ka tegey maad xasuusantihiin waa taliq iyo tabiq iyo taxim saddexdaa ayuu laamiyuhu ka tegey kitaabkeenini saddexdaa wuu ku soo daro waad aragtaa labiyo tobankiiba way inoo dhamaystiran yihiin weliqa waa maxay macnaheegu afku geliyey wey waa kii xadiidku ahaa hadduu midkii weelkiisa aygu uu afka geliyo waa in la maydhaa toddoba jeer waliqa afku geliyey qiyaasku waa maxay waliqa yawlaqu shaadkuna waa maxay yaliqu wabiqa eeg eh, tabiqdani waa mudaaric tabiqdani waa mudaaric oo waa tacilu tacil weeyi ta'dana xarfumudaarica ficilku waa wabiqa fa'dii baa xadfan wabiqa wabiqa haddaba maxaan ku mudaaricaya laba weji wabia u halaagsamay wabia u halaagsamay halaagaa loo yaqaana waayo xadiidkii baa ijtanibu asabca almubiqaat toddobada dadka halaaga ka dheeraada wabia u halaagsamay maxaynu nidhaahnaa mar waa yowbaqu waa qiyaas wuu halaagsamaya marna waa yabiqu tawbaqu iyo tabiqu dhe markaa waa halaagii taximudan ma taqaanaa waa mudaaric hadda taadani waa xarfulmudaaraco ficilku muxuu ahaa maadi markuu yahay waximat inta badan ta'daa lagama reebo waayo waximed way jamatay baa la yidhaahdaayo waa gabadha uurka lihi marka ay jamato ayaa la yidhaha ficilkan gabadh uurle unbaa loo isticmaalaa e, gabadhan uur lahayn lama odhanayo waxima ma odhanaysid haddaba waxima muxamedun waa mamnuuc waa waximat unbaad odhanaysaa way jamatay unbaad odhanaysaa jamashaduna waxaynu naqaanaa dumarku marka ay inta badan sagaalka ay galaan ayay wax jeclaan jireen caadadii hore soomaaliyeed waa laga helayaa waxbay jeclaan jireen shaygaa markay jeclaadaan hadii loo keeni waayo gabadhaasi waxaa laga yaabaa dadku waxay aaminsanaayeen inayna ofoolanayninba inayna dhalayninba ayaa la aaminsanaa ama ay isku go-ayso ayaa la aaminsanaa kolka gabadhaa waa in loo keenaa markaa xilligaa sagaalka ay gasho waxa ay doonto waa in loo keenaa wax dooni ha ahaadee waa waximad baa loo isticmaalaa wiil waal baa laga warramaa qiso u dhow janashada intuu qoladii u telinayey odayaashii u telinayey intuu iskugu yeedhay buu ku yidhi waxaan idinka rabaa rag eh, hilibka ragga mideeya inaad ii keentiin hilibka rag uu ku midoobay raggii intay dhaqaaqeen ayuu ka qalaya ka sabeenta qalaya ka laxda qalaya ka hilibka odhanaya ma garabka ugu macaan may dhexda adhaxda may shanshada may beerka may keliyaha nimbo meel buu la soo booday waagu markuu beryey buu la soo cararay inan baa aragtay aabbaheed oo intuu mididiisi tu adhigii dhex galay wuxuu qalaba garan la adhigiisii waa weyn aabba maxaan ku helay bay ku tidhi wuxuu gu yidhi boqorkii baa nagu yidhi hilibka raggu isku raacay ii keena kolkaa waxaan qala ayaan garan laahay hilib adhigeenii lix shilis iyo an shilisba waan kala ahay aabbata dhimanaysa qalbay tii ta sii dhimanaysa hadda aabbahay ceebaynin meesha raggii o dhan baa imanaya waa boqorka hortiisii bu may anaa kuu sheega ta dhimanaysa qalbay ku tihi tii ayuu qalay halkeen qaadaha buu yidhi ma beerka ma keliya halkeen qaada may hunguriga qaad bay tihi hunguriga hungurigii ayuu qaadu daboolay way u dabooshay hungurigii markii raggii la baadhayey ayaa kuyuul la soo galay markaasaa la keenadu maxaad sido ka beerka sida ka kelyaha sida ka garabka sida ka shanshada sida ka sakaarka sida ka midba meel buu sitaa odaygii yaraa ayaa weelkiisii daboolka laga qaado waa sehun war kumuu ahaa buu yihi boqorkii ka waxaan keenay kumuu ahaa odaygii intuu isayn kari waayey buu i alla tubaasoon dhalay baa ceebaysay aniga maahayn markaasuu ku yidhi horta adaa helay laakiin taa baasee ku ceebaysay taa lafteed aan doonayaayo taa waan kaa guursanayaayo isii buu yidhi inantiibuu siiyey sidiibuu wiilwaal inantii ku guursaday habeenkii u horreeyey ee is arkeenee loo aroosay ayuu yihi inan ay maqal isago ima ogid inaan boqorkii ahay haddaad aroorta foolan weydo waan ku dilayaa aroorta hadda caawa caawa aroosta caawa is arkeen aroorta haddaad foolan weydo arrinkeennu arrin noqon maayo buu yihi boqorow dhib male bay tidhi aroorta anaad iga taqaan inaan foosho aroorta anaa foolanaye ha ka warwerin taasay ku tihi waa waagii baa beriyey gabadhii way galgalatay iigu yeedha boqorkii besday baana waan foolanayaaye hay waa loogu yeedhay markaasay tihi waan jantay oo waxaan ku jantay waxar yaroo saaka dhalatay badideedii horta riyuu badi ma yeeshaan si guud riyuu badi ma yeeshaan haddana hadday hadda dhalatay ka waran miya laga waa mustaxiil mustaxiil udhiibsa maaha wuxuu ihi dee maye taasi suurtagal maayo wax kale ku jano buu yidhi wax kale oo la helayo ku jano dee adna wuxuu ku yidhi haddaba waxay ku tidhi adna wax suurtagala i weydii caawana aan ku guursado berrina foolo dee suurtagal maaha bay tidhi waa waximed waa jamashada halkaa aynu ka warramayno wey waximed baa loo isticmaalaa waximed way jamatay maxaynu odhanaynaa waximed mar tawxamo oo qiyaasa baynu ku keeni marna taximu oo shaada baynu ku keeni haddaba culima labiyo toban ficil baan halkaa kaga baxnay labiyo tobanka ficilba waa laba wejiilayaan xasiba waa maxay macnaheegu xasiba wuu meleyey wahila waa maxay macnaheegu wuu argagaxay nacimo waa maxay macnaheegu wuu nimcaystay wuu raaxaystay waxiro waa maxay macnaheegu wuu ololay cadho baisa waa maxay macnaheegu wuu baasaystay yaisa waa maxay macnaheegu wuu quustay yabisa waa maxay macnaheegu wuu qalalay weliha waa maxay macnaheegu weliha wuu mamanaaday wakiro waa maxay macnaheegu wakira wuu gubtay cadho ama wuu ololay waliqa waa maxay macnaheegu afkuu geliyey wabiqa waa maxay macnaheegu wuu halaagsamay waximat waa maxay macnaheegu way jamatay labiyo tobankaa ficil waxaa loo qaybiyaa saalim iyo mahmuus iyo muctalulfaai bilyaa iyo muctalulfaai bilwaaw afartaa un baa loo qaybiyaa maxaynu nidhi labiyo tobanka loo qaybinaya wax saalima waa laba ficil oo qura saalimku saalimku gebi ahaanba waa laba ficil waa xasibo iyo nacima saalimku waa maxay baynu nidhi xasilo iyo nacima iyo mahmuus waa xabad qura mahmuuskuna mahmuuska ma idiin muuqdaan culimo waa baiso oo qura saddex baynu haynaa saw ma aha muctalulfaai bilyaai waa laba iyaduna yaisa iyo yabisa shan baynu haynaa saw ma aha labiyo tobankii maxaa soo hadhay shan markaan labiyo tobankii soo hadhayba waa muctalulfaai bilwaawi eeg hadda wehila mayna muctalulfaai bilwaawi ahayn ko waxira mayna muctalulfaai bilwaawi ahayn laba weliha mayna ahayn muctalulfaai bilwaawi saddex wakhira mayna muctalulfaai bilwaawi ahayn afar waliqa muctalulfaai bilwaawi mayna ahayn shan wabiqa muctalulfaai bilwaawi lix waximat muctalulfaai bilwaawi toddoba afar baa loo qaybiyaa labiiyo tobankii wax saalima waa laba wax mahmuusa waa xabad wax muctalulfaai bilyaai waa laba wax muctalulfaai bilwaawiya waa toddoba labiyo tobankiina intaa ah. saalim mahmuus muctalulfaai bilyaai muctalulfaai bilwaawi afartaasaynu u qaybinay labiyo tobankii wajhaani laba weji ayaa fii taxsib taxsib dhexdeeda ahaaday tahil tahil dhexdeeda ahaaday tancim tancim dhexdeeda ahaaday taxir dhexdeeda ahaaday baise dhexdeeda ahaaday yo isna way quusteen dhexdeeda ahaaday yabisa wuu qalalay dhexdeeda ahaaday teli wuu maman yahay dhexdeeda ahaad ama waad maman tahay dhexdeeda ahaatay waad mamamaanaysaa kadaakan waxaa lamida takiru baa lamida taliq baa lamida tabiq baa lamida taxim baa lamida labiyo tobankaa ayuu culima inoogu joogayaa laakiin icraabka aan eegno wajhaani waa mubtade waxaa lagu rafciyey alifka waa nakire waxa musawiq u ah wuquucuhu fii macradi taqsiim fii tasfiidu waa xaraf jaar taxsib ficil bay ahaan jirtay maanta ismi bay noqoto waa ismi majruuro fiidaa gashay jaariya majruurka khabara tahil waa xarfulcadaf baa ka maqan watahil waxay ku cadfan tahay taxsiibtan ka horeysa tancim wow baa ka maqan wa tancim kan ka horaysa ku cadfanta taxir wow baa ka maqan bais wow baa ka maqan yaisna wow baa ka maqan yabis wow baa ka maqan talih wow baa ka maqan kadaa jaar iyo majruurkaasi khabar soo qadimay baan ka dhigi karnaa takhiruna mubtada taakhuray baan ka dhigaynaa taliqu mubtada taakhuray bay ku cadfanta wow baa ka maqan tabiquna halkaasay ku cadfan tahay taximuna way kusii cadfan tahay in sha allahu tacaala halkaa hainoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam